بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف رحمه الله تعالى باب الأطعمة wuxuu ku saabsan yahay alأطcimة dacaamkii iyo wixii la quudanayay ama la cabaayey ila markii dacaam la yidhaahdo cuntada iyo cabidda way soo gelayaan waman lam yadcamhu fainahu mini wa ku ila leh waman lam yadcamhu sharaabkii baa dacaam lagu tilmaamay marka dacaamkaas la cunaayo <clears throat> ama la dacaamsanayo caddeyn la caddeynaya maxaa xalaasha aya waxaa xaaraamta ila madcuumkii wuxuu u qeybsamaa wax xalaala iyo wax xaraama in arrintaasi aada iyo aada laiskaga ilaaliyo oo la bartana waxyaalaha ugu muhiimsan bay kamid tahay qofka muslimkaa inuu kala garto maxaa xalaala maxaase ka xaraama si uunan u cunin wax xaraama oo ilaahay ka xarimay una u cunin u qudanin albayhaqi fi shucab اliiman wuxuu ku soo saaray nabiga alayه الsalaam uu yihi ayu laxmin nabata min xaraami faالnaaru أwlىa bihi hilibka ku baxay xaraam oo quud uu qofka cunay oo aan xalaal ahayn saa ogu kobcay oo ogu baxay naar baa qofka asaga owlo u ah janno iyo naar hadday isqabteen naartaa xigta marka in dacaamka la iska ilaaliya waa laga maarmaan asalkuse waxaa weeyaan madcuumaadka waa xalaal waxa muxaramkaee la xarimay wax koobanoo yar wey ama waxaa loo koobay loo xarimay limadaratihi cala albadan inuu badanka uu madaro iyo dhibaato ku yahay ama shay mustaqdarah oo dabaaicdan saliimkeeda nabad gashay ayna quuri karin oo ayna maarata ku dhaqaaqi karin oo samayn karin wa ilaa asalka waxaa weye qul laa ajidu fima uuxiya ilaya muxaraman marka ilaahay uu ka sheekeeyey asalkii inay tahay xalaal wax xaraamana ayna lahayn wax yar baa laga soo reebay ilaa an yakuuna meytatan oo dama masfuuca o laxma khinziir rian fainahu riisun au fisqan uhila ligayr illahi fainahu riisun au fisqan uhila ligayr illahi dayibaadkan ilahay waa kaleeyahay wa yuxilu lahum ayibaat wax allaala wx dayibaad oo naftu ay jeceshahay oo naftu ay lafta saliimka ee caqligeedu saliimka yahay fidradeeda iyo xaaladeeda iyo caadadeedana ay waafaqsan tahay sida wanaagsan waxaasoo dhan dayibaad baa lagu magacaabaa hadda dayibaadka waxaa laga wadaa maa tastatiibuhu nafsu waxay naftu ay jeclaysato wey nafuusta saliimka ehe muctadilka ee toosan wa yuxarimu calayhim alkhabaaif wixii khabaa'ifa oo naftu ay xumaysato dhanna la xarimay yuukalu baqar lwaxshi baqarulwaxshiga waa la cunayaa oo waa la cunaa labadaa waxay u qaybsantaa baqaru linsi iyo baqarulwaxshi labadaa duurka daaq didaysa ee sida ugaadha oo kale noqotay ayaa waxaa la dhahaa baqarulwaxshi baa la dhahaa gisida iyo waxaasoo kale ama middan baqaru insigu ah iyaduna waaba tii la dhaqanayayo hilibkeedana waa la cuna caanaheedana waa la cabayaa taa wax shiga duurka waraageysa sidoo kale wey waa la cuni wa ximaaru lwaxshina waa la cunayaa dameerihuna labay u qaybsameen alxumur alahliya iyo xumur alwaxshiya kuwa waxshiga duurka ordaya iyagoon waa la cuni laakiin kuwa guryaha jooga ee la haysta ee la isticmaalo in la rarto oo la intifaacsado mooyeene lama cuni karo hilibkeeda xaaraam wey nabigaa xarimay calayh salaam qaswatu khaybar ayuu nabiga caleyh salaatu wasalaam xaaraamnimadeeda ugu dambeysay u xarimay lama cuni karo marka qof cunayan lagama gadi karo oo waan cuni leh hadday ximaaru waxshigii duurka wareegeysay ordaysay dameerfarow waa baalka la yidhaahdo hadduu noqdo insi ka waran oo wuxuubu noqday mid dadka la nool oo sida dameerihii kale uu iska noqday ma la cuni ha la cunaya waa la cunayaa dameerahanan anagaa naqaan hadday waxshi noqdaan oo fiigaan oo duurka galaan ka waran la cuni maayo marka waxshinimadaasi keliya ma cilad we eh? jinsigaas labadaas noocba midna la ogolaaday in la cuno midna la diiday in la cuno la diiday oo la xarimay wadabucu dabci dabuc waa dhurwa isagoo wax la garanaayo aada lagu margelayna isagaa jira dhurwa wey sawirada dhan gal ah, shaki qofkii ka qaba ha galo google iyo sawirada meelaha laga fiirsado dhan ha galo dhulwaagi a taqaanay oo aan inaaba yaraatee turxaan ku jirin wey isagoo turxaan lahayn oo dabada labaasanoo qaarka oo kale taagaya oo afkiisii iyo ilkihiisii saa u taaxan yihiin naftirkiisi wey waxaa soo aroortay nabigu inuu yidhi alayh salaam yaxilu akluhu in la cunaa xalaal ah mar la weydiiyo adlaba cusayd qaala nacam buu yidhi ha waa la ugaaranayaa imaam shaafici wuxuu leeyahay ma zaala الnaasu yaakuluuna bayna asafa wاlmarwa min gayri nakiir dadka kamana zuulin inay safa iyo marwo dhexdooda ku cunayaan ruwaaga hilibkiisa wax wax inkiraya iyo qof diidanna uusan jirin oo inkiraya marka dhurwaa waxaa weeyaan ama naftaad ha diido waa masale kale hadday naftu diido oo adi ay rabin inaad cunto ku banaanta nabigaba alayه اsalaam ansaluuley wuxuu yihi ma cunayo naftiisaa diiday salى اllahu alيyه alih wasalam laakiin ma xalaal ba mise xalaal maaha waa xalaal xadiista kuso arortay nabig sal slam saxiixada wthaclabu baasha thaclabka la yidhaahdo dawacada wey ayaduna yukaludaasi ku xidhanta waa la cuni dawacadii walarnabu bakaylaha baalka la yidhaahdo isagana waa la cunayaa ah, arnabka waa bakaylaha ah, qaarka horuu u yaryahay qaarka dambana uu u dheer yahay sida maaratay baasha la yidhahdo zaraafada ama dheer ee la yidhaahdo geriga baalka la yihahdo iyo cagsi isku yihiin geriga cagsi isku yihiin geriga xagee u dheeryahay labada hore u dheeryahay baalkan arnabkana waa cagsi wey lugaha dambaa dheer kuwan hore waa gaaban yihiin nabiga waa cunay alayhi الsalaatu wasalaam xadiid anas bn malik anfajnaa arnaman fi mara dhahraan waa ka dhihi jiray nabiga waxaa loo hadiyeeyey bowladiisi iyo lugtiisaa la siiyey ximaar waxshina nabiga waa cunay alayhi الsalaatu wasalam isagana xadid abi qataada fi sugan markuu soo ugaadha abu qataada nabiga caleyh isalaatu wasalam waxbuu kasii waa cunay wlqunfudu baasha qunfudka la yidhaahdo waa kashiitada iyo wax un lamidka wey qunfudka midan yar ee dhulka waroodana waa la dhahaa yadana yar kashiitada weynna waa la dhahaa walwabaru wabarka wabarku waa nooc ka yar yaanyuurada bisada way ka yar tahay seenna ma laha indhahana way kuulan tahay meelahaas orodaa hatii abu hureyra radia allahu canhu lagu yar canaantay lagu caayay cajaban liwabarin kii dhihi jiray wey waa cajaban liwabarin tadalla min cujuuni daanin wabarta baashaasa l osali uu dhihi jiray sheekha annaga inoo akhriyay bacd kutubta qaarkeed osali ah, yaa yaqaan osali malan maayo ya wala sandheera ah. wala sandheer wala sandheerta wax kalata ya waa jir ya adigu kama fogan lakin waa isku dhadhow yihin meelahaas buuraha iyo meelahaas gashaan marinaya wabarka buuraha seena seena ma qabo indha madmadow buu leeyahy waa ku kaa dayib wadabyu baashaa dabyada la yidhaahdo waxaan halmaamay mar kale haddana wadaadkii codsigiisi shalay tan i weydiye haddana waan iska iloobay soo martid iska jiraa nin walaalkeena ahaa qof ka xanuunsan waxba maskaxda laga yar xanuun baa haya ilahay ha caafiyo ilahay ha caafiyo ilahay caafimaad ha siiyo cudurka allah ka qaado ilahay caafimaad asaga haya caafimaadkiisa soo dejiyo xanuunka iyo jirada iyo waxa haya ilahay ka qaado sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed dabyada waa baasha la yidhaahdo garanuugta la yidhahdo wey ayadana waa la cunayaa wadabu maansalwaley ama maanse cagaley waxaa tirahdaba nabiga alayh salaam xeeradiisaa lagu cunay maansalwalayda isagoo arkaya oo fiirinaya isagu waa diiday inuu cuno rasuulka alayh الsalaatu wasalaam laakiin maaha xaaraannimo xaraaman huwa markii la yidhi ma xaaraanba laa buu yidhi xaaraan maaha saasuu nabig alay الsalatu wasalaam hadday xaaraam tahay laguma cunaan weelka nabiga alayh salam saxaabadiisna uma ogolaadeen iqraarka waxa la yihahda wey hadduu nabiga alayh salam tiis wax lagu sameeyo uu qiro inana waxa asaga uu xalaal yahay ama uu banaan yahay bay tusaysaa marka khaalid bin waliid iyo saxaabada nabiga cunaya ayuu nabigu fiirinayey lakiin isagaa kabiya diiday oo yii cuntadaan soo gaaray konton iyo saddex jir buu nabiga alay slam maka ku gaaray konton iyo saddex yuu maka ku gaaray nabiga alayh salaam filka aan soo gaaray waxaanan weligeeda cunin aminkan ma cunin kara yiri aminkan ah, ma ma nafteeda diideysa rasulka aleyh salaatu wasalaam mararka qaarna iyada oo lugaheedii inti nabiga alay slam iyadoo lawada la keenay uu saa u tiriyey oo uu yar tacliiqiyana waa jirtay xayawaan waxaa jirta dad waxaa jira xayawaan laga dhigo oo la nasakay inay tahay eh, tan inay kamid tahay ma garanayo bu nabig alay isalatu wasalaam ma ogi laakin waa intaan loo sheegin wixii la nasakho shan beri kadib inuu nasiinol ama saddex beri kadib marka wax la nasakhay oo xayawaan ah ee bini aadama oo xayawaan laga dhigay ma sii tarmo ma sii tarmo halkaa waxaad ku garanaysaa baalka daanyeerka la yidhaahdo ay dhahaan bini aadam buu ka soo jeedaa inay been tahay waxba kasoo jeedin baalka daanyeerka waa xayawaan sidiisa mustaqil waa wey oo daanyeer la yidhahdo wanacaamatu nacaamada nacamaduna waa gorayada baasha la yihahdo wey baal bay leedahay marka mana buubto mana buubto baalla way leedahay ah, abulbayd baa la dhahaa kunyadeeda ukun bay dhashaa waana xayawaanka intaa leeyahay weyn maxaa yeelay waxay dhahaan qaacidada markay ka hadlayaan culimmadu kulu uduunin kula uduunin waluud wa kulu samuuqin bayuud bay dhahaan kula uduunin wax allaa wixii dhaga leh oo dhagaha dhagihiisu ay sida hilibkeenan oo kale saa banaanka yihiin welud ilmuu dhalaa ilmuu dhali ilmuu dhalayaa oo lugihiisii wixiisa leh wa kulu samuuqin wax alla w cakaw bisa leh oon dhagaha dhaadheer waxaan lahaynna bayuud ukunbuu dhalaa marka baasha intaa leeg dhagaha dhaadheer ma laha iyado garanuugta layihahdo ee gorayada gorayada layihahdo soo saama marka haddii sidaa noqotay waxaa la raaciyey digaagtii xaggeeday raacday ukun bay dhalaysaa marka wاlkhaylu fardihii baa la cuni khaylku waa fardaha ah, asma radia allahu canha waxay leedahay dabaxnaa khayla fi cahdi nabi sal slm wakalnaa waan cunay marka waa la cuni karaa fardaha walaa yuukalu waxaan la cunaynin intii la cunayo xalaashaa haddi wax lagaga soo sheegay laa yuukalu lama cunayo asinu asinuur lama cunayo ah, sinuur waa bisada ama yara yara dureed yara dureed baa sanuurka waa bisada niman oo duurka joogto oo ka yar ka yar bisada kale sanuur baa lama cunaayo walalxasharaatu waxyaalaha xasharaadkae dhul socodka ahee aan qiimaha badan lahayn ah, almustakbafa kuwa la qurumaysto ee khabiidka ay nafta ay nacdo waxaa lamida anaml kanamli quraanjadii oo kale wadhubaab daksigii oo kale wanaxwihima waxay lamida wixii lamida baalaleydan soo gelaysa baalaleydan iyo muxuu ahaa baashan layihahdo sarsuurka layidhaahdo ee musqulaha akramakumullah musqusha iyo ku jirtay layidhaahdo muxuu ahaa barambarta iyo waxaa qashinka ee naftu ay nacayso lama cunayo waxaa isaga wadamada qaar waxaad arkaysaa waxaas wax ka daranba cunaya yaad arki oo gurani walaa maa yataqawaa wax allaala wixii ku xoogaysta oo ku colaytama binaabihi micidiisa iyo ilkihiisa isagan lama cunayo xayawaanka micidiisa ku colaytama ee wax ku cuna ee wax ku dila lama cunayo dabca iyo wax laga soo reeba waa gaar kalasadi libaaxi oo kale walfahad baalka fahadkii layihahoo kale ah, shabeelkii iyo mxuu ahaa haramcadkii iyo wanamir shabeelkii oo kale iyo wadhiibu yeydi oo kale dhiibigu dhulwaa ma aha qaar dhiibu dhulwaa bay dhahayaan waa yey waa ayduur wey ayduur baa ladhaha yey baa la dhahaa wadubi baasha dubii la yidhaahdo yeydaasay u yar dhowdahay bal anaga aan carada caradeena laga yaqaana ma aha laakiin waad arkaysaa meelaha sawiradeeda waad arki ah, meelahaas iyadana xoog badan tahay walqir daanyeerkii asaga lama cunaayo wa naxwihaa iyo wixii lamid aho naxwi wuxuu oogu yahay maa yataqawa binaabihi o dhan buu soo geli wanaxwi wamaa yasdaadu iyo wax allaala wixii ugaadhaa bilmakhlabi bisababi lmakhlabi cidida ku iyo cidida ku ugaadha cidida sida kuaana ilkahaayeen iyo micida kuwana waa cidida ka saqri oo kale weeyaan iyo washaahiin saqriga iyo shaahiinka waa had nooc kamida weeyaan oo bahalka la yihaahdo babawe iyo kan la yihaahdo mxuu ahaa galeen saqarka waa gorgorka iyo waxa wey hadda haadi mota way sii dhamaanaysaa ah, ma aqaan hadda tuke iyo meelaha qaar in xunshaxargaad laga heli ayb wlxidaah baasha xidaada la yihaahdo Ah, xidaada waa waa baasha xungurufta la yihahdo wey ama qoray ah, caruurta gacanta kala boi jirto waxa yaro gacanta ay ku haystaan ayadana baashaasi la cuni mahayo ah, wاlghuraami iyo tukaha midkaa odhiba abqaca waa hala dilaa ba layidhi alghuraab ilaa ghuraaba zarci tukaha xagga cuntada iyo beerta iyo waxaa fadha mooyeene fayukal kaas waa la cunaya lannahu yustadaaf wuxuu cunaa un baktiga iyo waxaa ma cunee wuxuu cunaa musagada iyo geleyda iyo waxaasu fadhaa marka waa la cuni karaa saga ilaa huraab zarci bu fayukal waa la cuni wamaa tawalada wixii ka dhashay min xayawaanin maakuulin wagayri maakuul xayawaan maakuul oo la cuno sida xoolahan haddaan kasoo sheekeena iyo hadaan kasoo sheekeennay oo kale ah, iyo wagayri maakuul midaan la cunin oo waxyaalaha kuwaan kasoo hadalla ee aan hilibkooda la cunina waxay iska dhaleen intay isku tageen bay ilma dhaleen ilmahaasna la cuni maayo لأnna markay isqabtaan shaygan asl ama hilibka la yidhaahdo alaslu fiihi taxriim bay dhahan xaaraan ba asal u ah walidaalika adnaa shubha wax yar oo xaaraannimo iyo xalaalnimo hadda isyar xaaraannimo ay uga dhowaato xaaraantaa la raacinaya xaaraantaa la raacin arki doonaa ogaadha haddaad ka shakida ma leebkaadibu u dhintay ma biyo u dhintay ma leeb kale ma eygaadi mise ey kalaa qabtay xagga xaaraantaa la raacay mar walbaba marka maakulu laxmi iyo hayru maakulu laxmi waxay iska dhaleen xaaraamta la raacinaya lama cuni karo laa yuukal lama cunaayo kalbaqali baqashi baa lamida <clears throat> baqashi waxaa iska dhalay faras iyo dameer baa iska dhalay markaa lama cuno walyaxfuuri baan la cunaynin walyaxfuurida eh, ma aha eh, mutawalid ma aha yaxfuurku waa waadhu kamid yahay baashan la yidhaahdo eh, garanuugta oo kale ama eeleeda oo kale iyo kuwaasay og tahay waxaa loogu bixiyey liannaha tushbihu alcafra cafraduna waa carada dhulkaa iyo ay joogta carada ay joogtay iskaga ekaataa oo midabkeeda ay yeelataa oo casiin guduud waxbay noqotaa marka yacfuurkaas <clears throat> la cuni mahayo ha yacfuurka baalka la yiraahdo marka haddii lagu cadfo maa yatawaladudaas marka inaan la cunaynin bay noqonaysaa wayuukalu waa la cunaa kulu saydin ugaar kulligeed kulu sayd اlbaxri ugaadha badda dhammaanteed ayada waa la cuni ah, liqowlihi tacaala uxila lakum sayd اlbaxri xataa haddaad muxrim tahay waska cuni ila lifdaca mooyeene maalkaa la yihaahdo haraha ama raha la yihaahdo xilliga hadda barwaaqada o kale dhawaaqa badan wtimsaax iyo timsaaxa xaaska weyaan wey ku jire zulxafaadkaa lamid ah oo waxyaalaha xamaarta ee sida maaratay diindiinka iyo wa kulu maa dara wax allaala wixii uu dhibaayo aklu cunidiisa wax dhibi oo haddii la cuno bini aadamka jirhkiisa iyo caafimaadkiisa u daran ka sumi sunti oo kale wax sun leh in la cuno waxaa loo xarimay لأnنhu ydur binaadam kudhibaya mark naftiisa qofka dhimo walaa tulqu baydiikum il tahluka naftaada inaad halaag ku ridana ma banaana wzujaaji zujaajka dhalooyinka dhalaan iska ruugi oo cuni naftaadi ba dhibaato keenaysaa zujaaj xaaraan weeyaan ma banaana wturaabi caradi carada iyaduna sidoo kale lama cuni karo haweenka markay walaca yihiin iyo dhoobo ay cunaan baa jiro qalqali iyo waxbay ruugaan marka haddii madaro iyo dhibaato caafimaad ama jirka ama biniaadamka ay u darantahay ama ilmahaba dhib ugeysanayo la ogaado inay xaraam tahay n la ogoleen wey aw mase kaana najisan <clears throat> wax alla wixii nijaas ah isaguna sidoo kale weyaana lama cuni karo oo mase daahiran waaba daahire laakiin mustaqdaran mid la qurumaysta wey waa shay daahira laakiin waa naftaa diideysa waa wax laga yaqeeqsado wey kalbusaaqi candhuufta oo kale hadda candhuuftan waa iska daahir afkaad hadii ku jirta waa iska sii laalaqaysaa lakin inta soo qaadato aruursata cuni maysid wlmaniy manidii ayaguna waa daahir oo biniaadamka laga abuuray ilahay ma karaamin biniaadamka marka maca dalika waa lama cuni karo maxaa yele mustaqdar weeyaan waaba daahir lakin mustaqdar weeyaan laa yaxilu ma banaan waxaaso dhan aklu cunidiisa fain idara hadduu u baahdo ilaa akli lmeytati meyto cunideed hadduu u baahdo oo mudar naftaba inay ka baxdu ka baqay xaalat lhalaag ayuu u dhowaaday inuu dhinto wax kale uu haystana ma jirto bakti ka aheen akala minha waxbuu ka cuni xaggeeda maa qadar yasudu uu ku reebo oo ku celiyo ramaqahu baqiyatu ruuxiisa yani naftiisa inuu ku celiyo nafti kasii baaciisa karaadka u ahaa wuxuu kusoo celiyo ka cunayaa hadduu dhaho hadda bas gaajo udhiman mayso haduu yirahdo wuu joojinaya ma sii wadaayo ma sii wadaayo lianna ma ubiixa bidaruura tuqadaru biqadriha bay dhahaan wixii daruuro loo ogolaado qadarkeedii unbaa lagu kaaftoomayaayo lagama badin karo marka maa yusadu ramaqahu ayuu ku kaaftoomi ah, naftiisa wixii uu ku celilayo uu sakaraadka kaga baxayo hadduu marka uu sahay qaatana waa heli karaa oo hadduu isleeyahay meel kale cunto kale ka heli maysid maytadana inaad weydaaba laga yaabaa uu iska qaadan karaa lakin markuu arkay inuu haddana halaag ku dhow yahay ayuu haddana cunaya ayuu cunaya qaarkood waxay dheheen hadduu aynu meel kale ka helayn u arkayo uu ka dhargi si ugu gudbo masaafadaas ugu gudbo lakin hadalka haraad mudda inuu sax yahay liannahu ilaa ma dururtum baa la yihi isagoon qofkan loo dhibaato gelinin ma cuni karo maytada fain wajada hadduu helo maytatan bakti buu helay wa dacaama alghayri dad kale oo isaga keyrkiia cuntadoodna waa hay waa arkay dad kale oo cuntadood isaga waxba ka ogeynna waa kan waa helay baktir waa helay xoolo dadeedna wuu helay see yeeli kee ku bilaabi aw mase maytatan bakti iyo wasaydan ugaadh ayaa isku garab taalla wahwa ninkaa ugaadha helayna ee sakaraadkan ah baktigan ag agyaalla muxrimun waa muxrim oo xaj ama cumri ku jiraa xaajigii iyo muctamirkii ilaa lama ogola inuu ugaadho oo xaaraan bay aheyd laa taqtulu sayid antum xurum waa kaayada qur-aanka aheyd marka see la yeelaya kee lagu bilaabi akalal meyta labada xaalaba baktigu cunaya ah, baktigu cuni leannahu baktiga aayadda ku caddahay oo qofka mudarka dhibaato ay ugeysatay naftiisa ay khatar gashay inuu cuni karo laakiin inuu xoolo dadeed sakaraad baan ahay iyo naftaa haysa darteed u cuno waa ijtihaad wey maa habata binasi muqadama calaa maa habata bilijtihaad ileyh wixii nas ku sugnaada ayaa laga hormarinaya wixii ijtihaad ah ijtihaadku qad yusiibu qad yukhdi ah, qad yusiibu qad yukhdi saasoo kale weeyo muxrimkana waa saas muxrimka inuu isagoo muxrima ugaar dilo aayaddii baa ku cad inuu mayto cunana mayto cunana iyaduna aayad baa ku cad aayaddii ayaa ku cad marka wuxuu hormarinayaa mubaaxi loo baneeyey mubaaxi loo baneeyey kan waa laga xarimi kana waa loo baneeyey kii loo baneeyey marka cunayaa waxaa kale haddii xoolaha dadka xoolaha dadka inaad cunto ayagoon kuu idmin oon kuu ogolaanin iyo inaad meytada cunto raxmadda ilaahay ee waasaca haddeena dhinac kaga jirto bini aadamka xoolihiisana mushaaxa iyo bakaylnimo iyo isqabsi iyo waxaaso dhan baa lagu saliday oo lagu lagu imtixaamay tanaa marka laga hormarinaya tanaa hormarin raxmadda ilaahay qaado raxmad dadka bini aadamka iyo xoolihiisa iyo dhibaatadiisa farha la gelin baabu saydi wadabaaixi wuxuu ku saabsan yahay sayidkii sayidka waa iska masdar oo saada yasiidu saydan weeye waxaa loo jeedana waa almasid wey almasid wixii la ugaaranayo xayawaanka naftirkiisa laga hadlayaa ah, ilahina wuxuu le wa idaa xalaltum fasdaadu haddii xalaalowdaan oo xajkiiyo cumradii marka hore naga xarimay inaad ugaarataan aad ka xalaalowdaan mubaaxii asalkaabaad ku noqonaysaan fasdaadu ugaadha ah, wdhabaaixi wa baabun adhabaaix gowracyaalkiibu ku saabsan yahay hadda dhabaaixda jamc buu ka dhigay liannahu neefku gowrac wuxuu ku asaxaa oo ku gowracmaa ayaa anwaaca intaasoo nooc buu neefka ku gowracmi waxaa kamida maalan asahmu baa kamida leel gantay bismi llahi intaa gowrac buu noqon mucalama aljawaarix almucalama ayaa iyadana lamida waadhii aad dirtay eygii aad dirtay mucalamkaha ee tababaraa isaguna dhabiixuu noqon waxbuu gowraci wuxuu qabtaa uu dilaa gowracoo kale weeyaan aaladii wax lagu gowracay iyadana noqon saa darteed buu jamciyey musanifka wdhabaaix litanawuci anwaaci dabiixa eh, ama anwaacu dabxi gowraca noocyihiisa iyo aalatu dabxiga nocnoc badan laa yaxilu ma banaana alxayawaanu xayawaan in la cuno hilibkii ila hakaat gowrac ilaa bidhakaati gowrac mooyeene in la gowraca mooyeene oo haddii la gowraci waayo bakti bu hadda noqon baktigana muxuu ahaa xurimat calaykum almeyta ilahina wuxuu le ilaa ma dakaytum wixii aad gowracdaan mooyeene ayuu kasoo reebay ila samaka malaygii iyo waljaraada ayixi labadaas ayagu waa banaan yihiin fataxilu maytatuhumaa baktigoodaaba banaan baktigooda in la cuno ayaa iska banaanoo gowracba markaas shardi ma aha gowracba shardi ma aha marka wadacaamuaayadda ay ahayd lakum wadacaamuhu mataaca lakum wadacaamuhu wadacaamuhudaas waxaa lagu fasiray maytadiisa maytada lagu fasiray hadduu daafi yahay iyo hadduu raasib yahayna waa isku mid cinda aljamhuur aaafi waraasib midka ku dhex baktiyey badda ku dhex baktiyey adhow badda soo tuurtay iyo midka dhul hahaabaya axnaafta waxay leeyihiin midka daafiga lama cuni karo jamhuurtuse waa banaanayaan dacaamuhudaasay deliishanayaan in loola jeedo ugaadhaas miytadaas waxa ku dhex baktiya badda ee dhulka soo socda waa la cunayaa wayaxrumu waxaa xaaraana maa dabaxahu majuusiyun mid loo nisbeeyey majuus dabcaabudka ee majuusta kuwa la yidhaahdo waxay ay gowraceen xaaraam wey oo majuusiga ahlukitaabka wuxuu kala mid yahay agga jizyada oo kale xagga jizyada sunuu bihim sunata ahlkitaba soo rartay sunuu bihim sunata ahlkitaab laakiin xagga dabiixada iyo xagga nikaaxa kala maaha ah, lama cuni karo waxay gowracaan haweenkoodana lama guursanaya kuwan majuusta ah bikhilaafi ahlilkitaab waxay gowracaanna waa la cuni karaa wadacaamu ladiina uutu kitab xilu lakum haweenkoodana waa de waa guursan karaa guursan karaa de cafiifaad yihiin wayaxrumu maa dabaxahu majuusiyun wa murtadun iyo mid ridoobay diinta ka baxay soo muslimaan jiray iyo wa caabidun wathanin asnaam midka caabuda wax la qorqoray iyo weelal iyo wax saasoo kale caabuda wa nasraaniyu carabiyin mid nasraani sheeganayo oo ahlukitaab baa ahay laakiin carabi asalkiisa ah sidii banu taqlab oo kale nimanka reer banu taqlab ee carabta ahaa ee nasaaroobay waa laga diiday waa laga diiday ahlulkitaabkaas kuwa kale un baa loo itibaaray ama ayagu inay islaamaan iyo inay mushrikiin noqdaan ka mushrikiin quraysh oo kale unbaa marka labada utaala oo lala dagaalamo eh, jizyana lagama qaadayo gowracoodana la cuni mahayo haweenkoodana la guursan mahayo marka waxaa weeyaan sidii mushrikiinta xukunkeeda la marinaya wayajuuzu waxaa banaan dabxun gowrac baa banaan bikuli maa lahu xadun lagu gowraco aaladii lagu gowracayo buu hadda ka hadlaya bikuli maa aala kulligeed lahu xadun af leh yaqdacu bihi gooye wax ila sina iliga iyo walcadma lafta mooyeene wax allaala wixii aalla ah oo qalab ah oo af leh oo wax lagu goyn karo oo dhiigga daadin karo ayaa wax lagu gowrici maa anhara dam xadiid rifaaca abu waa kii jiray nabiga alay isalatu wasalam waxay ku dheheen ya rasuula allah inaa naqsha alcaduw waan ka baqaynaa walaysa macanaa mudan midina ma haysano afa bilqasab maa anhara dama wadukra ismu llahi calayhi fakul bu nabig aley salatu wasalaam wax allaala wixii dhiig daadiya magac ilahina lagu xuso waxaa weeyaan cuna buu rasulka siiyey sala allahu aleyh wasalam ila sina wa labadaas kusoo reebay iliga iyo cidida wuxuuna ku ciliyey nabiga alay salaam iligu waa laf laftaas ilig ahaya iyo laf kale ahaataya oo dhanna in wax lagu gowraco ama dhiig laga mariyo ma banaana ma banaana lafaha in inta laf soo qaata wax ku gowraco ma banaana maxaa yeele jiniga dacaamkiisa wey ku dhihi nabi sal ly slam waa maduufu mud xabasha cididuna xabashida mindidooda wey waxbay ku marjiyaan wayajuuzu dabxu bikuli maa lahu xadun yaqdacu bihi ila sina walcadma lafta mooyeene wadufra iyo cidida mooyeene min alaadamiyi aadame xaggiis haka ahaato cididaasi wagayrihi aadame geyrkii haka ahaato cidi xayawaan iyo wax kala soo goosato mutasilan hala xiriidho qofkii oo munfasil haka soocato mid iska gooya arto inta waa isku mid hadiiba tahay cidi waxba laguma gowrici karo wamaa qaar ba culamada munfasil haday tahay bananaya marka musanifku wuxuu leeyahay waxaasoo dhan faama dhufru ila sina wadhufra bay soo gelayaan lama kala qaadin inay tahay mid xayawaankiisa ku dhegan iyo inay tahay mid laga gooyey lama kala qaadin tarkulistifsaal wey marka fi maqaam ixtimaal masaladii udhiije shaafici raximah llah qaacida wey aad iyo aad muhim u ah aad iyo aad bay muhim u tahay tarku listifsaali fi maqaam ixtimaal yunazalu manzilat اlcumuum fi lmaqaal buu dhihi jiri shay markaa ixtimaal geli karaa haddii lakala tafsiirin waayo laisku qabto wdufru baa yidhi dufriga waxa ixtimaala munfasil mutasil aadami hayr aadami intaba waa muxtamil inay la xidhiidho jirki inay la xidhiidho xayawaan ay aadami ay tahay inay wax kala tahay maca dalika nabig alay slam wuu isku qabtay wdufru buu cumuum buu isticmaalay al buu isticmaalay cumuum ah yuxmalu yunzalu manzilat alcumuum buu warka kuleeyahy musanifka imaam shaafici raximah llah saasuu qaba qaacido wey wamaa qudira calaa dabxihi xayawaanka la karo awood loo leeyahay calaa dabxihi in la gowraco ushturida waxaa loo shardiyaa qadcu xulquumihi in la gooyo margigaasi neef mareenka ah iyo wa marii'ihi margigaasi cunto mareenka ah xulquum iyo mari xulquumka neefta marta laba isdul saaran weeye midna neefta waa laga neefsadaa wax yar oo cunta haddii ku leexato naftaaba ku qabanaysa loo dhiban karaaba neefta bes ah sacuud iyo iyo maaratay soo bixin iyo sii celin neeftaas ilahi subxana wa tacala ugu talagalay wax yar oo kalena ma geli karo xasaasiyadeeda aad bay u daran tahay aad bay u daran tahay wax yaroo macno len haddi saa ugu leexato markaaba qufac iyo riixeed ku waalanaysaa iyo indhahood cadayso marka taas xulquun baa layihahda mari-una waa ma jira dacaam cuntada meesha midku maro wey midku cuntada maro ee gudaha ku jira ee muuqanin ka yaale weyne boocada arkayso neefta unbuu sii riixaya soo riixaya midba ku hoos laban hilibka iyo cuntada iyo alaabta la geliyaa caloosha kusii xiran labada marka waa in la jaraa labadaba in la gooyo wey marka xanafka lagowracayo kan koraa la goyn kii hoosena waa la goynaya intaa marka la gooyo oo madaxii iyo nukhaacadii ay ku dhowdahay meesha ayadahee dareerka maskaxda iyo caloosh e, muxuu ahaa dareerada marka waa joojinaysaa halkaas lagu joojin lama goynayo madax lama jaraayo dayib wayundabu waxaa la sunneeyaa an yuwajaha afar shay baa la jiro oo xulquum iyo mari iyo awdaaj wadajayn afartaas qaar culamada kamid ah way qabaan afartaba in la gooyoba oo midka neefta mara iyo midka cuntada mara iyo labada xawlmarida labada dhinac kaga yaala labada dhinac labada eh, eh, tuube ee eh, dhinacyaha martay dhiigu aad oga soo fakado afartaba in la jaro qaar waxay labaa ku filan wayundabu waxaa la suneeyaa an yuwajaha neefkii la gowracayo in loo jeediyo ila xagga qiblada in xagga qiblada loo duwo ayaa fiican wa an yuxada in la afeeyo la soofeeyo ashafrata mindidii ama tooridii in la soofeeyo ayadoo oo xiraysa Eh, lagu gowraco neef macnaha toori kaalla ah oo muxuu ahaa ah, aad u adkeen eh, af badneen oo iskasaawir oo kale ah in lagu kirkiro arrintaasaa la diidan yahay waa tacdiib bay noqon iyo cadaabid xayawaanka la cadaabayo in markaa wax walbaba ixsaan loo sameeyaa la rabaa xataa markaad gawraca samaynayso in allah kataba alixsaan cala kuli shay faidaa dabaxtu faxsinu dibxa wa idaa <clears throat> qataltu faxsinu lqitla walyuxid axadakum shafratahu waa ku dhihi jir nabig alay salatu wasalaam ah, walyurix dibixatahu in loo reexaayay kamid tahay dirba nafki la mariyo oo nafta diba ka baxdo wayaqdac alawdaaj awdaajtii wuu goynayaa kulaha dhammaantood awdaajka hadda jamc buu ka dhigay lakin labo weeyaan waa labo midna xaggale marka xayawaanka kale o dhan laga hadlaayo de jamc isku noqonayaan laakiin neef walbaba labuu leeyahy mid xaggan ka mara oo xidid weyn oo dhanka bid mid ka mara mid bidix ka mara labadaa wey labadaba in la gooyo waa waxyaalaha sunada ay kamid tahay oo sariic ulwafaat markay la goyo dib nafti ka baxaysa dhiigii baa fakanayo baabaya dhiiggaasuna wax walba ku noolyahay haddii dhiiggaba uu soo dhammaado waa nafta ka baxaysa wayusracu <coughs> wayusric wuxuu dejinayaa wayusanu in waxaa sunaa yusricu inuu dejiyo imraarahaa <coughs> imraarahaa imraar musa imraar lmudyi ama sakiin inuu sakiinta ayada ah uu marin marinteeda uu marinayo ku dedejiyo hal mara inuu wax kasiyaa la rabaa oo una ku girgirin oo unan muddo badan ku qaadanin oo neefkii indhaha cadaynayo oo ku celiyo ku celiyo tana la diidanya wa yusami llaaha ilaahayna waa magacaabayaa sunankiibuu ku daray culamada qaar waxay qabaan waajib inay tahay walaa taakulu mima lam yudkar ismullahi bay deliishanayaan wax magac ilahay lagu xusin ha cunina ha cunina qoladan le waa sunno iskale ee waajib maaha hadduu uu midaba ka tagana sahwan hooga tago ama camdan hooga tage waa xalaal qolada qabtana ayaddaa waxay ku fasirayaan wixii maaratay meyte oo bakti ah oo magac ilahay aan lagu xusay qof muslim uuna gowracin ayaa loo jeedaa ama waxaa weya markaad cunayso markaad cunayso ayaa laga hadlaya gawracaba maaha masalada waxay kaloo dalishanaa xadidkii saxiixa kusugnaa ay nabiga saxaabada ku yidhahdeen nabi allow dad qariib ulcahdi fi lislaam ah yaa cunto noo keenaya hilib aana warwahaynin ina magaci ilahay kuxusani in kale aan warwahaynin yay noo keenayaan samu llaha antum wakulu buu nabig alay slam yiri idinka intaad magaci ilahay xustaan cuna marka hadduu shardi ahaan lahaa asalkana alluxuum ataxriim aan kusoo sheegnay asalka hilibka inuu xaaraam yahay haddaan xaqiiqa waxba lagu hubin shakigaana meesha uu soo galay de wuxuu dhihi laha nabig aley isalaatu wasalaam bisinkii oo shardi ahaabaa la hubin saas darteed ha cunina marka nabig alay slam wuxuu yihi iska cuna idinki markaa cunaysa bismillah dhaho marka yusami lahadaas sunan sunankiibuu ku daray inuu marka ka tagaysa ma aha wayusali cala nabiyi nabigu ku salini sala allahu aleyh wasalam nabigu ku salinaya in gawraca marka la gawracayo magaca nabiga lagu saliyo ayuu musanifka so sunanka ku daray ninka la yihaahdo ibnulmundir iyo abu xaniife iyo ayago waxayba qabaan alkaraahiya magaca ilahay waxa kale inal raaciya ma banaan leyihin ah, magaca ilaahay bes ah laakiin qolada kale waxay leyihin magaca ilahay meesha lagu sheego nabigana sala allahu aleyh wasalam waa la raaciyaa meelo badan baa laga qiyaas qaadanaya aadaankii iyo taxiyaadkii iyo wax badan markii ilahay la sheegaba nabigana waa lagu xidhiiriyaa oo rafiic ilahay baa eh, rafacna laka dikrakadii weyaan wyusali calى nabi sal slm wayanxara waan yanxara wayusanu waxaa la suneeyaa ma yundabu an yanxara inuu gowraca libga geela hadduu geel gowracayo inuu naxri sameeyaa la rabaa naxri iyo dhabxi xoolaha markii la gawrace labay u qaybsamaan naxri iyo dhabxi naxrigu waa dhuunta halkaa dhuuntae duleeshaha naxri la yihahdaa a ah, naxriga halkaasaa la yihahdaa marka geela halkaa dhuunta ah laba laba ayaa la yihahdaa dule lagu dhufanaya a ah, halkaasaa lagu dhufan oo dirba dhiig badan uu ka imaan oo neefka uu nafta ka bixi halkaasaa lagu dhufanaya waa neef weyn geel waa xulus yahay ehm, xoolaha kale looda iyo arigana dhabxi baa loo isticmaalaa in halkii si hadda soo sheegeen oo kale mariiga iyo xulquumka iyo meesha lagu dhufto oo halkaa la jeexo taas ayaga weyaan laakiin haddaad cagsido oo neefkii naxri loogu talagalay aad dabxi ku samayso kii dabxiga iyo gawraca caadiga loogu talagalayna aad dhuunta ku dhufato ayaduna saxad oo asaxaysa waa banaan tahay naxara rasuulu llahi baqar iyo waa soo arortay iyaduna ayb wayanxar alibila mucalaqatan xaalay tahay qaa'imatan nusqa qaar way isdaa marinayaan qaa'imatan mucalaqatan Ah, qaama iyadoo taaganoo mucalaqatan lugta horena lugta labada lugood hore midda bidixda ayaa saa loo laabaya oo udkur ism la sawaafadi aayadda qur-aanka iyadoo saddex ku taagan iyadoo saddex ku taagan oo lugta hore bidixda la laabay ayaa inti luqunta lasoo jebiyo luqunta lasoo laabo yaa halka dhuunta lagu dhufanaya ah, marka xoog bay u baahan tahay dee ragga hore waa keligeed bay iska maaraysan jireen ah, lama sheegin wax la qabtay nabiga alay salaam ama saxaabada markay gowracayeen intay aarad lugta laabtaan oo luqunta soo jeebsiyaan bay ku boogi jireen o dha ka sii jireen saa muu dhici jiray hadda intaasoo nin baa iskugu tegaysa inti asagoo weliba fadhiya oo fadhiyaa la iskugu tegey dayib inta tabartaa ah umad kaskaga socon lama dhib male iyaduna dhib male hadii laiskugu tago la qabto laakiin gawric sharcigaha ah umaa la rabaa in la maro taa ambaa muhima nacam wayadbax wuxuu gawracayaa maa cadaahaa wixii ibilka iyo geela kasoo haraysay waa gawrici dabxi baayaa laga cabiray dabxigu waa kasoo marayoo qadcu lxulquumi walmarii halkaa luqunta laga waxeeyo lafgadha hoosteeda halkaasaa laga marinaya toorida laga marinaya ayib mudajacatan xaalay jiifta keyrkaas uu jiifo istaaga looda iyo arigi iyo istaag laguma gowracayo calaa jambiha dhinaceeda alaysari dhanka bidixda loo saaxin dhanka bidixda marka loo saaxiyo macnaheed waxa wey qofka gowracaya usahlanta qofka gowracaya neefki intiisi badneed midig buu ka mari madaxiisi bu bidxa ka haysta gacanta bidxeed bu ka saaran midigtiina wuxuu ku qabsanaya toorida ku qabanaya marka calaa jambiha alaysar saasay ku fiicanta wayundabu waxaa la suneeyaa allah yaslakhaa xataa tamuut ilaa ka dhimato inuu maaratay uunan ka bixinin maqaarka ah, taqdiim iyo takiir ah, taqdiim iyo taakhiir ayaa ku sugan waa ah, ii qoran tahay aniga taqdiim iyo takhir uu kala hormariyey nusuqdiina waxaa qoran walaa yagsira cunaqaha saasaa qor sooma u sida dhurwaa neef qabtay oo kale ma fiicna tacdiib bay keeni tacdiib cadaabkii iyo xanuujintii bay sii badinaysaa wa allaa yugsar inuna jabin cunuqaha luqunteeda luqunta in la jabiyo oo neefka haddaad gowracday oo xididihii goysay oo kii mareyka hili mareyka aad goysay <clears throat> ood awdaajti jartay inaad sii daba socoto ood madaxii halka ku tuurto tanaa la diidan yahay iyaduna xanuun badan bay keentaa weliba waxaa jirta baasha la yihahda nukhaaca shookiya nukhaaca shooqiyada waxaa weeyaan wax daree dareerta oo maskaxdaas madaxa ah ayay ku jirta madaxaas kasoo bixi luquntaa halkaas gadaashba ka mari ilaa dabana cista salka intaas ku jirta wax sooma arkin oo eh, maskaxa ahoo aanoo halka ku jira dhuuxa kaasaa nukhaaca shawkiya la yihahdaa meesha haddi qofku wax ka noqdo khatar wey marka taas waa xanuun badan tahay lama in halka la gaaro ma aha in la gaaro ma aha wa yushtaradu waxaa la shardiya anlaa yarfaca yadah inuunu gacantiisa kor u qaadin fi athnaa'i dabxi gowraca eh, dhexdiisa markuu neefka gawracay inuu isagoo gawrici bilaabay oo neefki jeexay inuu gacanta kor u qaada lama ogolo hakadkaa galay bakti buu neefka noqon karaa marka waxaa la rabaa inuu gacanta kor oga qaadin lakin wax yar haddii mindida xagga oga dhacdo oo kale neefki uu tuuro oo kale uu soo qaato ama mid ay noqotay midaan af laheeno mid kale oo afle uu markaaba la boodo waxba dhib malaha insha allah wayushtaradu an laa yarfaca yaddahu fi ahnaa'i dabxi fain rafacahaa buu kuleeyahy gacantii buu kor u qaaday muddaa kasoo wareegtay qabla tamaami qadci lxulquumi intuuna xulquumkii xididkaasi neefta mare iyo walmariyi midkaas hunguri iyo cuntada mara intuuda goynin hadduu gacanta kor u qaado huma kadib atama qadcahumaa goyntooda uu taam yeelo ama huma qadacahumaa nusqo kale weeyaane uu labadii dana kadib uu gacanta kor u qaaday haddana ku laabto u gooyo lam yaxila xalaal ma noqonaya neefkaasoo hilibkiisa lama cuni karo kule marka aad looga taxadaro wa ama ugaadhi faxayثu asaabahu sahmu ah waadhi la ogaaranayey inaad gacantaba ku dhigto gowracato iyo inaad leeb ku waarato bismillahi tiraahdo iyo inaad kualjaarixa almucalama saddexaasba waa lagu hadhaa marka wuxuu wa ama shaydu waadhi faxaydu asaaba asaamu leebku meesha uu asiibo aw mase asaabatu ay asiibto aljaarixatu ah, xayawaankii jaarixadahaa jaarixadaas ama ha ahaato mid eh, ilkaha ku wax jaraxayso sida eygi oo kale ama mid eh, eh, cidida ku jaraxaysata ha ahaato neef eh, xayawaan jaarixa ahoo mucalam ahoo latababaray la tababaray shardi weeyaan mukalimin tucalimiunhuna wkle wa la baray oo tababaran markaad dirtana waa dirmi haddii aad istaajisana waa istaagi neefka uu qabtayna ma cunaayo neefka uu qabtayna ama ugaadha u qabtayna ma cunaayo kaas waxaad garanaysa inuu mucalam tababaran yahay mindidaada wax ku gowracdo oo kale u noqonaya marka bismi illahi hadaad ku tiraahdo uu ku qabto isagoo meyda ad u imaata ugaadhi waad cunaysaa marka asaabatu ljaarix mucalam famaata sidaa uu ku dhinto qabla alqudrati intaan awood loo helinoo la karin calaa dabxi gawriciisa intaan la karin buu iska dhintay isagoo dhintay baad u tagtay xalla xalaal weeyaan shardise idaa arsalahu hadduu diray ugaadha xayawaanka hadduu diro basiirun qof wax arkaaya oo taxilu ay banaan tahay dakaathu gawriciisa qof wax arki rajmun bilgeyb baa la didan yahay qof wax arkaya yaa diray ama leebka ganay qofka asaga aragga waaa shardi kale la socdo ah taxilu dakaatuh majuusigii iyo caabudu wathankii iyo mushrikiintii baa ka baxaysa kuwa ayaga eygoodii gawracooda saan loo aqbalaynin ba eygay jireen iyo loorkay galeenna ah, aan waxba laga cunaynin waxay ku dhuftaan marka qof basiiroo arkaaya gawraciisana uu xalaal yahay hadduu leebki gano bismi illahina uu ku gano oo asaabat ljaarixatu lmucallama ah, xayawaanka jaarixada ahe lagu ugaadho eydo ay kamid yihiin ee laakiin la tababaray u diro famaata deena u dhinta qabla alqudrati calaa dabci xalla xalaal weeyaan xalla xalaal weeye idaa arsalahu basiirun taxilu dakaatuhu ah xadiista nabiga sala allah alيh wasalam ee ninkii ahaa abu faclaba jurhum bnu naashir iyo cadiy bnu xaatim iyo axaadiistooda oo daliila ah. egayo baan diraya mucalamkaha kii keyr mucalamkaha midkan mucalimku kasoo reebay nabiga alayh salam haddaad dirto magac ilahina ku xusto ay kale oo aadaan magac ilahay ku xusinoo la joogaan aadan ugu tegin laakiin haddii intaasi ay shuruuddaasi la waayo bisinka ilahi lagu diri waayo eygii iska cunayba ey kale oo eygaadi la taagan baad u tagtay maytad eh, ugaadhina ay bakti tahay mayta ay tahay arrimaha hadday dhacdo la cuni maayo la cuni maayo ah, liannaka dakarta isma eh, allahi fi kalbika walam tadkur alkalb alaakhar saasuu nabig aleh isalaatu wasalam kama qaal ayib haddii waxay culimmadu dhahaan eh, intuu dilo marka hore uu qabtay kadib deena bakti markuu noqdo kadib uu ku noqo sa cuni loogu tago waxba dhib male marka horeba da cunto ku bilaabin walam yumit Ah, walam yumit uunan dhibanin asaydu waadhuna aynan dhibanin shuruuddii way la socotaa ida arsalahu basiiru taxilu dakaatuhu oo walam ymit ayna dhimanin oo ymut sayd waadha ayna dhimanin bihaqali sahmi sahmigii uu galay xoogiisa uuna ku dhimanin ah, bahal garmaqaato ku dhibaadhibiyo ku tuuray markaasuu wadnaha ku dhuftay afkiiba kalema helinba ah, bal bixaddihi afkiisa inuu ku dilaa la rabaa afkiisa inuu ku dhintaa la rabaa leebkaad gantay ama yagoorkii aad gantay afkiisaasi fiiqan haddaad la hesho ugaadhi oo sidaa dhiig u kaga keeno iyo e, warankii aad gantay iyo waa xalaal weye laakiin haddii intuu balacbalac ugu dhufto uu ganacgooyahaan ugu dhaco oo wadnahaba uu jaro walmuquudati buu noqonaya muquudadii ganacgooyo wey xaaraamay noqon markaa iyada saas wey walam yumid bihaqli sahmi bihaqli saydi e, saydu bihaqli sahmi leebka xoogiisa iqal in wax ku dila lama rabe xad in wax ku dila rabaa bal bixaddihi afkiisa iyo fiiqan walaa akalat iljaarixatu waa shardi kale wey jaarixadii iyo eygii aad dirtayna aynan cunin minhu min asaydi ugaadhi shayan waxba ayna ka cunin fain maata hadduusa dhinto bihaqali ljaarixa ya jaarixadii eygii aad dirtay ugaadhi buu ka daba orday xooggii u ordaayey buu marayba wuu marayba markuu maray dhulka ku dhacday xooggii uu ku dhacay kaw la tiri la dhimatay Ah, ka waran xalla waa xalaal bu kuleyahy waa xalaal oo waxaa kale uu kala farqinayaa haddii leebkii aad gantay ama warankii aad gantay ama dhagixii aad gantay culayskiisa wax ku dilo taa ayada lama cunaayo laakiin ugaadhi aad dirtay haddii ugaadhi waxaan ujeedaa egi aad dirtay haddii ugaadhi ay xoog ku marto oo xoogga iyo legdinta ay legaday ay kawla dhimato waa banaanta xalla bu kuleyahy maxaa yeelay mukalibiinadi may soo gelaysaa iyo fakuluu mima amsakna calaykum fakuluu mima amsakna buu ilah yiri subxana watacaala waxay jaraaxeeyaan iyo waxay dhaawacaann lama dhihin ee fakuluu mima amsakna qabashada ayun baa la rabaa nafta haddii kaga baxdo intuu ridayo xooga iyo awoodda u isticmaalayo waa la cunayaa xalla xalaal wey wain asaabahu sahmu hadduu leebki asiibo waadhi asaabahu waxaa asiibay waadhi asahmu leebki baa ku dhacay oo la heshay xabadii iyadana waa lamide fawaqaca wuxuu ku dhacay fii maain biyo waadhi ayada heed baanti dhaawaci la carartay bay meel biyo iyo war iskaga dhacday aw mase calaa jabalin buur korkeed bay saareed buur korkeed ayay saareedoo fataradaa minhu waa ka soo dhacay deena intii meeshaasi isagoo buur saaran wax lagu dhuftay iyay buurta kasoo kasoo galaangartay markaasi deen meel hoose iskaga dhacday qowraarina famaata sidii bay ku dhimatay aw mase haaba canhu waabi uu ku dhuftay leebkii baa iskaga carartay waa ka maqnaatay maalmo bacda an jurixa markii la dhaawaca kadib waaba waayey isu dul socday uma kadib buu helay mayitatan xaalay baktiday mayitana soo baktiyey lam yaxil xalaal maaha intaba waxaa laga cabsanayaa sabab kale inuu u inuu sabab kale u laga baqaya oo leebkaadi keliya unu dhimanine wax kale inuu dilay buurtuu kasoo dhacay buu la dhintay iska noolaan lahaay iska kici lahaaye biyahaasuu ku dhex baktiye ku dhintay aduu meel kale ahaan laha u iska dhaymi lahaayo uu ka dhaawac kaci lahaa waxyaalahaas dhan baa laga baqaya kol haddiiba shubhada iyo shakigaa uu imaaday masaladeeda ay luxuum iyo hilib ku tahay alaslu fiiha taxriim xaaraam inay tahay baa marka lam yaxila xalaal maaha wa nadda hadduu cararo baciirun neef geelaa cararay ama ha ahaada mid lab mid dhidig ha ahaadee baciirku waa isbajinsiye wa naxwu wax lamid aha cararay wankii baaba iska cararay oo laseenba laga soo rifi waay maorgigii oo lagaari lagaariba waayey mararka qaar waa iska bayr bay qaadaan oo waa iska cararaane watacadara waxaa adkaaday radduhu in lasoo soo celiyo lasoo qabto si quban loo saaxiyo la gowraco ayaa adkaatay inuu meel baas ka dhaco ama uu cadow u galo ama uu laga dabadiro wax waran iyo wax laga dabadiro iyo leeb iyo xabad iyo unbaa meesha taalla aw mise taladaa wuu antoroorsaday oo wuxuu ku dhacay fii biilin ceel buu ku antoroorsaday ceel buu meel ceel ama qowraaniyo god ah unbuu af luqunta la galay un si walba intee lasoo saari waayey watacadara waxaa adkaaday ikhraajuhu in lasoo saaro lasoo bixiyo o dhuuntiisi la gaaro faramaahu labadaas xaalaba ramaahu wuxuu ku garay bixadiidatin bir kii ceelka ku dhacay bir buu caloosha ka geliyey kii sii cararaya waa ka dabadiray xabad buu ka dabadiray waa la helay nacam aya mawdicin meel alaa meeshu kaana ahaada min badana jirkiisa meel alba meeshu kala helaba famaata sidaa hadduu ku dhinto xalla xalaal weeyaan waa xalaal ah, neefkii asagaa meesha kaaga dhacay waa kan dhabarkiisi iyo daladiisi unbaa xaggan soo jirta ma soo saari karti luquntii waa meeshaama soo saari karti yeelaya calooshaad ka ridaysaa ah, meeshaa waranka umaad unka ridi markaad ogaato dhiiggiis u tifleyn neefka nafta ka baxday cadcad usoo goosa marka lowa ka gooso buuwe ka gooso hadduu cararana iyadana waad ka dabadiraysaa xadiidkii abu radi allahu canhu ardaa nadda baciir xilligii nabiga sala allah aleyh wasalam ayaa neef geela cararay saxaabadii marka waa gaari waayeen nin saxaabada kamid a leef ka ah, daba waa la helay xabasahu llah ilahi waa ku xabisay waa dhacay marka nabig aleyh الsalatu wasalam wuxu ina lihadihi bahaim awaabida ka awaabid اlwaxshi waa xoolo qaar waxaa jira fiigtaal oo sida duurjoogta o kale o iska carari fama galabakum minha fasnacu bihi haakada saa ku sameeya bu nabig aleh الsalatu wasalaam sidaa ku sameeya oo haddaad gaari weeyaan neefkii ku dhufta xabad ama waran ama leeb ka dabagana wallahu aclam baabu nadri nadarkii buu ku saabsan yahay nadarku waxaa weye alwacdu bilkhayri washari baa luqada loo isticmaala lakiin hadda alwacdu bikhayrin khayr oo qofku uu yabooho oo uu ku shardiyo oo ku nadro ayaa loola jeedaa ah, in la oofiyo waa waajib hadduu yahay shay daaco ah macsiya hadday tahayna lama oofinayo laa aacata laa nadar fi macsiyatin ayuu nabi sala allah alay wasalam yidhi in la oofiye nadarka walyuufuu nuduurahum iyo yuufuuna binadri iyo aayadahaso dhan baa kusoo arooray xukunkiisa ma manhiy canhu amase waa muxaram lafdiga xadiidka nabig alay slam naha rasul sa an nadir baa soo aroortay wainahu eh, khayr daru ma keeno nafcina ma keeno dura ma reebo wainama yustakraju min maal bakhiil qofka bakhiilka unba xoolihiisa lagaga qaata waad nadartay waxaad nadartakeen si kale wax ku bixiye m muuna ku bixiyeen nadarkaas bas yaa reebi saasuu nabiga alay slam ka sheekeeyey laakiin waxay dhahan culimmada waxyaalo markale hore bidaayadiisuna ay manhi tahay in lala imaadana ay mashruuc tahay marka laga hadlaayo maslada soo gelaysaa ah, in marka hore aad nadarto lama baahna mana fiicna laakiin haddaad nadarto daacana ay tahay inaad salaad tukato inaad soonto inaad xoolo bixiso inaad sadaqa bixiso arrimaha hada daacaba ay tahay waa inaad oofisaa inaad oofiso wey nadarka waxay uqaybiyaan marka koobaad nadaru daaca iyo nadaru macsiya nadaru daacada laftirkeeday nadarkii macsiyada marka xaggood u bixiso nadar macsiya markii xagga loo tuura saa lama oofinaye waxaa soo haddana loo qaybiyaa wixii ka dambeeyey ya waxaa loo qaybiya nadru tabarur nadru tabarur iyo nadru lajaaj nadru allajaaj ayaa loo qaybiyaa nadriga nadarkaas nadru tabarurka la yiraahdo ayaa almucalaq iyo almunjaz ba haddana loo qaybiyaa almucalaq iyo almunjaz inaad wax ku tacliiqiso oo tiraahdo in shafaani allah in rad allahu baalati waxbaad ku tacliiqisay iyaas inaad maarata iska injaajiso tiraad lilahi calaya ana sum lilahi calay ana tasadaq waxba kumaadan shardin kumaadan xidhin laa intaba marka waa la oofinayaa laa yasixu nadru nadarka ma ansaxayo ilaa min muslimin muslim xaggiisa muu ka ansixi mukalafin mukalaf oo la takliifiyey mukalafna waa qofka caqliga leh qaangaarka leh ayaa mukalaf la dhahaa amaa gaalku laysa caleyhi nadar saasa ka muuqata lakiin xadiidkii cumar bin khadaab radia allahu canhu waa kii dhihi jiray nadartu an actakifa leylata fi masjid اxaram fi jahiliyati nadartu fi اjaahiliyati an actakifa leylata fi masjid اxaram ufi binadrika buu ku yiri nabiga alay salam marka xunayn laga soo noqonaya bjicraana ufi binadrika orad nadarkaada oofi oo ictikaafka leymow marka qofka gaalka hadduu nadro markuu islaamo wuxuu ku nadray hadduu daaco ahaa bacda islaamihi buu qadayn la imaan yuu la imaan laajil hada xadid xadidkaasa u daliila mukalafin mukalafaho fi qurbatin laa tasicma saxa ilaa bimuslimi mukalaf fii qurbati shay qurbaan inuu yahay ilahay logu dhowaanayo subxaana wa tacala ah ama hadduu macsiyo leeyahy nadra fi macsiyati illah walaa fi laa yamliku bni aadam buu nabiga aleyh salatu wasalam yiri wax macsiyo ilahay ilahay lagu caasinayo inaan qaraabadooda gooyaan ilahay ku nadri baata qaraabadooda inaan gooyo ah, inaan waalidkay la hadlin inaanan waxbaad ku nadartay macsiyaa waxa wax la oofinayo ma wax ka jirana ma laha wax ka jirana laa nadra walaa fi laa yamliku bni aadam bni aadamku wuxuu heli karin xoolaha lahayn baa tiri lilahi calaya hadduu ilahay roobna siiyo oo roob aan helno hebel inaan xeradiis intaan galo wanka ku jira aan gawraco yaan ku nidray baa tiri hadda fima laa yamliku bni aadam bay soo gelisaa xadiidkii abu dhar islaantiisii markii la qafaarshay hashi nabiga aleyh isalaatu wasalam ayadana la qafaarshay ay kusoo carartay kadib dhexda markay soo mareysay ku nidratay ilahay hashan ugu badbaadiyo markaa madiina dago madiina tago yaan gawrici bay tiri hashan nabigaa iskale aleyh isalaatu wasalaam waa ka diiday nabiga aleyh salam wuxuu yihi walaa fima laa yamliku bni aadam ma banaan inuu ku nidro bilafdi lafdi waa inuu yahay hadduu qalbiga ka nadro oo niyada u ka nadro waxba maaragtay ma oofinayo qalbiga waa in uu carabka kaga dhawaaqo wa huwa nadarkaas carabka lagaga dhawaaqi waa inuu yidhahdo lilaahi calaya ilaahay waxaa korkeyga uu saaray oo aniga iskuwaajibiye isku waajibiyey kadaa waxaas inaan bixiyo aw calaya korkeyga waxaa ahaaday kadaa lilahi ma dhihin fayalzamu waxaa ku laazimaya alityaanu bihi inuu la imaado shayga asaga ahaa haddii wixii uu ku nadray ila hadda mid mucalaq maaha waa mujiz wey wuxuu ku tacliiqiye male in shafaani allahu in najaxtu can ikhtibaar iyo waxba muna dhihin haddaan imtixaanka ka baaso ama ilmahayga uu ka baaso ama aan aniga caafimaad hela ama ilmihayga dadka iga maqnaa ii imaadaan waxba kumuna tacliiqina soo ma nadriga isagaa injaaz wey waana nadru daaca marka inuu oofiyaa laazim ku ah waman calaqa nadra nadriga hadduu nadru mucalaq yahay waa kan isaguna waman calaqa qofkii xidhaa annadar nadrigiisa wuxuu ku xidhay calaa shayin shay ku xidhay faqaala wuxuu yihi mithaalki waa kan in shafiya allaahu in shafiya allah hadduu ilaahay caafiyo daaweeyo mariidii qofkayga xanuunsana ilaahay ii daaweeyo facalaya kadaa waa waxaasa korkayga ah sadaqadaasaan baxsan soonkaasaan la imaan salaadaasaan tukani lazimahu lwafaau inuu oofiyaa ku laazimo waajib ah bima iltazama wuxuu isku laazimiyey cinda shifaa'i markuu caafimaadka helo ilan caafimaad ku xiree haddii caafimaadkiiba imaan waayo oo qofkii uusaaba ku dhintana ama uu bogsama waayona laysa caleyh shay waa mucalaqe lakin hadduu marka horeba iska injaazigooyo oo majlis u ahaayo uu waxba dhan ku xirin ila alaya an atasadq ila alaya an asum iska yiri kaas alayhi wafa eh, ma nadar wuxuu ku nadar inuu oofiya laga rabaa waman nadara qofkii ku nadra calaa wajhi lijaaj waa nooc kale nadarka markii loo qeybinayey kayrulmacsiyada mooy midka kale tabarur iyo lijaaj baa loo qeybiyaa marka nadru daaca iyo nadru macsiya haddana nadru daacadii tabarur midaa daaca oo la jeedo wax kaloo kaa hadlinaya ma laha ama eh, ah, mucalaqaada mucjiz ahaadee iyo mid dood iyo muran iyo caran ay kaa keentay cara kaa keentay waman nadara qofkii ku nadraa calaa wajillajaaji muran iyo walqadaba caro darteed buu u nadray faqaala wuxuu yidhi in kallamtu zaydan haddaanan zayd la hadlo fa calaya kada waxa waxaasa korkayga ah marka hebel inuu la hadlo waxa u diidan cara u diidan wailaa hebel hebelkiisa caadi buu iska ahaa ah, wuxuu lagu cibaadaysto oo lagu daacaysto ilahi lagu dhawaadana ma aha fa calaya kada fa huwa bilkhiyaari khiyaar buu leeyahay idaa kalamahu hadduu la hadlo qofki uu yihi la hadli maayo hadduu la hadlo waxaa khiyaar oo u siman bayral wafaa inuu oofiyo oo wuxuu yihi calaya kadaadi uu yihi sadaqaduu yihi waan bixini inuu bixiyo iyo wa bayna kafaarati yamiinin kafaarat اlyamiin inuu la imaado xadiidkii fi saxiix muslim usugnaa uu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam kafaarat nadri kafaarat lyamiin kafaarat nadri kafaarat lyamiin waxaa lagu xumbaaraa waa nadirka nadr lijaajka la yihahdo kafaarat lyamiin kafaarat nadri kafaarat lyamiin xadiidkaa waxaa lagu xumbaaraa nadarka nadrulijaajka walqadabka la yihahdo wey ama midkii aan soo maray calayhi maltazama wuxuu isku laazimiyey baa laga rabaa ee yemiin iyo xaggeeda aadi maayo kafaaradeedii midka uu kafaaratulyamiin aadi ee dhaarta kafaarada laga rabo qofka inuu addoon xoreeyo ama uudiyo masaakiin tobana ama u arad bixiyo ama saddex beri uu soomo kafaaradaha kafaaratulyamiinka waa hadduu nadru lajaajka uu yahay wey inuu wixii uu yiri waa sameynayo uu sameeyo iyo inuu ma ahee kafaaratyamiin la imaado fa huwa bاlkhiyaari ida kalamahu hadduu la hadlo bayna alwafaa inuu oofiye wa bayna kafaarati yamiin wafa wuxuu ka wadaa yani wuxuu yihi lilahi calaya u yii wixii isa saaray inuu bixiyo oo nadarka ahaa iyo wa bayna kafaarati yamiin xaggaa inuu u leexdo kafaaratyamiin u bixiyo fain nadara alxaja qofkii hadduu xaj ku nadro raakiban xaal uu wax saaran yahay uu ku nadray wuxuu yihi lilahi calaya an xuja raakiban waxaa ilahay igu leeyahay sharada inaan anoo gaadiid saaran aan beytka ilaahay tagoon xajiyo ayuu ku nadray markaasuu faxaja xajiye maashiyan asagoo lugeynayo lugma uu ku tegay meeshii rabi gaadiid oo mise nadara wuxuu ku nadray alxaja xajkii maashiyan lugbaan ku tegi buu yidhi faxaja waa xajiye raakiban asagoo wax saaran ajzaahu waa ka gudaysaa xajkii waa u ansaxay wa caleyhi damun dhiig baas laga rabaa dhiig baa laga rabaa ninkii nabiga caleyh salaatu wasalaam uu arkay isagoo oo yuhaada bayna arajulayn laba nin dhexdood isagoo la wada oo waase markuu yidhi wuxuu yidhi nadara an yaxuja maashiyan inuu lug ku tago yuu ku nadray in allaha can tacdiibi hada nafsahu laganiy buu yihi nabig aleyh isalaatu wasalaam qofka naftiisa cadaabka cadaaba ilahi waa ka deeqtooma waa ka deeqtoomaa wain nadara almudiya hadduu ku nadro inuu socdo ila lkacbati kacbada xaggeeda uu ku socdo aado oo mase masjid lmadiinati madiine masjidkeeda nabawiga ah masjidka nabiga sala la alay slm madiina ku yaalay inuu aado aw ilaqsaa bayt lmaqdes ku nadray lazimhu dalika arrinka horta waa ku laazim marka waa inuu aado saddexdaasi midkii ku nadr waa inuu aado laakiin labada kale waxaa kaga filan masjid ulxaraam ayaa kaga filan hadduu aado lazimahu waxaa ku laazimaya dalika wuxuu ku nadri fayajibu waxaa waajib marka hadduu tegey kacbadiibu lilahi caleyh an adhab ila masjid xaraami ama kacba kacbadiibuu tegey kacbada waxaa loo tagaa oo meel kale dadka aafaaqiga ooga imaadaan ama xaj ama cumro iska too tagoo soo fiiri ma aha marka yajibu waxaa ku waajiba an yaqsida inuu u qasto alkacbata kacbadaasi bixajin xaj uula qasto oo cumratan ama cumro uula qasto kol hadduu yihi beytka alaadi beytka wax kale lomaadee xaj iyo cumra loo tagaaye arrintan waa inuu camalkiisa ku dhex daro hadday tahay masjidka nabiga see la yeeli wa an yusaliya inuu tukado fi masjidi اmadina masjidka madiina oo nabiga sala اlahu alيه wasalam <clears throat> masjidkiisa asaguna wa an yusaliya yجب wxaa waaجibayo ku cadfan tahay an يusaliya inuu tukado في masjid الmadيnة masjidka madiina لanna masjidka nabigan aad hadda tara masajid mxa lagu sameeya in lagu tukado wey salaad warka inuu la imaado aw اlaqصى masjid اlaqصى hadduu tago baytmqdisna wa inu ku tukado oo mase yctakifa labadaasaa loo socona salaad ama اctikaaf unbuu aadi karaa wain nadra hadduu nadra almudiya tegitaan ilىa غayriha waxaa masaajidaa lasoo sheegay aan ahayn yani masjid الxaraam iyo masjid اmadina iyo masjid اlaqصى waxaan ahayn masaajidii kale ah <coughs> ayuu yiri waan u aadayaa <coughs> qofkaa saasee la yeli ilaa kayriha min masaajid lam yalzamhu ku laazima maayo inuu oofiyo masaajidda kale o dhan waa isku mid ma kala fadli badna waman nadara qofkii nadaraa sawma sanatin sanad sanad soonkiis bicaynihaa a sanad buu cayinay oo wuxuu yii sanadkan soo socda eh, ayaan lilahi caleyh inaan soomaba gebigiisaba lam yaqdi ma qadaynayo hadduu sanad mucayana uu sheegay ayaama alciidi maalmaha ciidda ah iyo watashriiqi maalmaha yaamtashriiqi ciidda ka dambeeya ciidulada ciidulaxada ka dambeya saddexda beria maalmaha lamaba soomi karin hadduu soomana soonka kama asixinin mana guntamaayo marka maalmihi ayagaa inuu afuro ku khasban yahay ma qadayn may ma qadanayo sharcigaaba ka xarimayba inuu soomaba marka w sharciga uu amray buu marka la yimid oo ka tegid ah lam yaqdi qadan maayo ayaama ciidayni labada ciidood ama ayaama ciidi maalmaha ciidda iyo waa tashriiqa ayaamaha tashriiqa wa ramadaana ramadaanki lama qabaynayo soomkii uu sanadki l waan soomi bisha ramadaan baa soo gashay bisha ramadaan hadi waa ka baxsan tahay nadarki oo sideeda farad loogu lahaa ag all farducayn bu ahaa kana saa isku laazimiyey marka ramadaankii bishii aan soomay baan qadayni ma dhahayo maalmo ilan ramadaanoo la amray si maamuurah buu la yimid sanadkii bayna dhex galeen waa ayaama alxaydi maalmaha xaydka iyo wanifaas nifaaska haweeneyda intay caadada qabto ama nifaaska iyo umusha ay tahayna ayadana ma qadaynayso lianna maamuura bifidriha inay amurto ama inay la afurto oo ayna soomin ayaa la amray marka soomna kamaba asaxeen kamana guntamayn saas darteed ma qadaynayo waman nadara qofkii ku nadara salaatan salaad marka wixii maalmihii laguu diiday sharciga kuu diiday maalmihii sharciga kuu diiday ma qadaynaysid waxaa lamida ah kafaarada lamida ah. haddaad kafaarada eh, eh, qofka uu la imaanayo ama eh, wax kale oo mutataabic loo shardinayo mutataabic oo laba bilood oo mutataabica laga rabay maalmahaasi waxaa soo galay xadadkii iyo nifaaskii iyo ciiddii waxaa soo galay lam yaqdi ma qadayna iyaguna wman nadra qofkii ku nadraa salaatan salaad lilahi calaya an usali bu yii inaan tukado mu iska yidhi cadad ma sheegin tira ma sheegin oo toban ragcadood iyo labaatan wax ma sheegin salaad mu iska yidhi lazima waxaa ku laazimay ragcataan laba ragcadood leanna wixii salaad lagu idlaaq waxaa ugu yar waxaa wey laba ragcadood baa ugu yar a laba ragcadood baa ugu yar witirka de habeenkii weya lakin maalinti o kale laba ragcadood aw mase cidqan buu ku nadray lilahi calaya an uctiqa inaan xoreeyo mu iska yidhi muuna sheegin nooca uu xoreynayo ma rag baa ma haween baa maa muxuu yahay midabkiisa iyo noociisa ajzaa waxaa ka gudaysa maa adoon yaqacu caleyh ismu magaca uu ku dhacayo wax magacii uu ku rugoobi oo adoon lagu magacaabi karo oo xorayn ay ka suuroobayso gaal baa ahaade gaal baa ahaade ayay ku dhacaysaa aqalu maa yujzi caleyh ism wax magaca uu ka gudayo ka asaxayo oo adoon unbaa un shardi waba maadaama marka hore una kala qadqaadinba wabilahi towfiq wsala allahu wasalam ala nabiyina maxamed